sidqi runta min imtinaacihi aqrabu ila sidqi weeyaan aqrabu ila sidqi mintaas bimacnaa ilaa weeyaan wa shahaadatu lcuduuli calayhi shahaadadoo ku markhaati kacdo aqrabu ila sidqi runta idaa u dhowaan badan min imtinaacihi yani reebtoonata yani reebtoonaadyadiisa asiga u ka reebtoomay min alyamiini ou ka reebtoomay iyo wa yamiini khasmihi haddii la helo xaqaan laba nin ay ku markhaati kacaan oo xaqii looga qaado ayadaa xaqaas runta ugu dhowaan badan haddii liiraa dhaaro markhaatiyaa loo waayo dhaaraa liiri waa diiday ninkii kalaa dhaartay xaqi waa laga qaadaa laakiin xaqi waxaa daahir ku ah markay laba nin ku markhaati kacaan yaa runta u dhow lianna waxaa dhici karta ninkan inuu yidhaahdo ma wa boqol oo boqol shilin maan u dhaaranaya asiga ha dhaarta anaa siinaya macnaha run marka ma aha oo waxaa dhici karta qofkii asoon xaqi lagu lahayn inuu dhaarashada diido ou yidhaahda dhaaran maayo keyrkayga ha dhaarto marka laakiin markii dad kale ku markhaati kacano oo xoolahan waa qabaalidan runta iyadaa kaga dhowaan badan markii la yidhaha dhaaro ou diido liannahu diidadan asbaab kale keeni karto aan ahayn xoolaha inuu qabo saasay macnaheeda tahay wa shahaadatu alcuduuli dadka caadiliintada markhaatidooda calayhi ay ku markhaati kacaan yaa aqrabu min asidqi ila sidqi u dhowaan badan min ibtinaacihi qofka reebtoonaashadiisa min alyamiini uu ka reebtoomo iyo ninka asiga wax ku sheegana dhaarashadiisa wa gayru cadlin asagoo inuu caadil ahaynaa dhici karta ninka wax ku sheeganaya wa ucdiya minhu waa la sii ninkaas xaqi biasbaabin baa lagu sii bacduhaa qaarkeed aqwa min bacdi yani asbaabta xaqa looga qaaday waa kala awood badan tahay iqraarka awood badan shahaadadaa ku xigto nukuul baa ku xigto qaala wuxuu ihi haadaa kullu haakadaa sidaan ma tahay haadaa midkaan kullu dhammaantiisa haakadaa sidaas ma yahay ah, maya qaala wuxuu ihi haadaa midkaan kulluhu dhammaantiisa haakadaa sidaas weeyaan ninkii khasmiga ah wato sidaa aada sheegtay saas waay ayra anna anaga idaa nakila hadduu cabsado can ilyamiini hadduu ka cabsado acطaynaa waan siinaynaa xaqiisa minhu min alkhasmi binukuuli diidadaasaan ku siinaynaa buuri ninka la doodaya axnaaf weeyaan yani ninkaan hadduu yidhaahdo ninkaanan xoolo ku leeyahay arma ka qabtaa maya markhaati kiya ma u haystaa maya adiga waxaa lee xoolo in lagugu laheen dhaaro hadduu baddiido reer axnaaf waxaa weyaan hadduu baddiido ninkaan dhaaro lamab dhahayo diidadiisaasaaba ku filan xaqa waaba laga soo qaadaa ninkaana la daray shaafici waxau leeya laa ninkaas markuu diido inuu dhaarto kanali adiga u dhaaro markaa ninkaan aniga waxau leeyahay hayra anna idaa nakila can ilyamiini hadduu ka reebto ma acdaynaahu xaqi waan siinaynaa binukuli diidadiisaasaan ku siinaynaa qultu waxaan idhi qad acdayta minhu waad siisay ninkaas qad acdaytahu xaqi waad siisay biadcafa mimaa acdaynaa minhu waxaan annaga ku siinay wax ka daciifsan qad acdayta waad siisay minhu min xaqihi biadcafa mimaa shay wax ka daciifsan acdaynaahu acdaynaa aan ku siinay minhu min ajlih yani annaga wuxuu leeyahay dhaar baan ugu darnay adna dhaar la siisay qaala wuxuu ihi ajal walaakinii ukhaalifuka fi اlasli aniga asalka horanba kugu khilaafsanaya sidaa daraaddeedaan meeshaan isku diidnay buuri qultu waxaan iriyey wa aqwaa maa acdayta bihi waxaad nin wax ku siisay waxa ugu weyn oo minhu mimaa taqadama iqraaruhu ma yahay waxa wax nin lagu siiyo inuu xaqiisa u qirta ugu weyno waqad yumkinu waxaa suuragal leh ayadaas oo tan ugu weyn ah an yuqira inuu qira bixaqi muslimin nin muslima xaqiisa naasiyan asoo ilowsan ow qaladan oo fa aakhuduhu aan ka qaado bihi bisababih wax nin wax looga qaado sow iqraarka uma weyneena layidhi haa buu idhi markaa waxaa layidhi waxaa dhici karta ninkaa inuu xoolo qirto u raadigaan kan nin hebloobaa iska leh raadigaana ninkaasoo u qira uusan lahayn inuu gaf ula jeedo iyo in ilow ay ka tahayba iqraarkii sayidulbayine ahay aad dhici karta naftiisa inuu khalad ka yimaado macnaha saasoo loo jeedaa wa aqwaa maa acdayta bihi waxa sababtiisa wax kusiisa wax ugu weyn minhu min eh, mima mima taqadama iska dhe iqraaruhum ugu weyno ninkii inuu qirto wax wax looga qaado uguma weyna haa waqad yumkinu waxaana suuragale maca daalika an yuqira bixaqi muslimin nin muslima xaqiisa inuu qirto asiga uusan lahayn naasiyan asoo ilowsan aw halatan fa aakhuduhu xaqaas waan ka qaadaa bi bisababi iqraanihi aan ugu qaade qaala wuxuu ihi ajal saas waa sax oo waa run walaakinaka adiga lam tukallaf laguguma kalifin ilaa haadaa midkaan mooye kan unbaa lagugu kalifay buu leeyahay qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala qaala ajal walaakinaka lam tukalaf ilaa hada waxaan kusoo dhex jirnaa dirtaan qiyaaskii inuu qiyaaska uu yahay daliil oo min adilati sharciya qiyaaska wuxuu yahay horey baan ugu soo hadalnay marka wuxuu leeyahay qiyaaska markaan qaadan macnaheedii ma aha an inaan ogaanay xaqi inaan asiibnay boqolkiiba boqol sidii aayadda qur-aanka markaan macnaheedii aan ka qaadana xukumkii sharciga ahay ama xadiidkii nabigoo saxiixa aan ka qaadana sidayn xaqa u asiibno oo kale inuu asiibna qiyaaska ma ah laakiin inta awoodayna oo karaankayna ah oo ay xaqa noola muuqatay inaan ku raadin ayaan ka baxnay intii kalena ilaahay baa subxaanahu wa tacaala nooga wakiile saasay ahayd marka waxaa la weydiiyey wuxuu yihi imaamu shaafici waxaad waxad ku siisaa qofka waxaa ugu weyn iqraarkiisa uu qirto yani in xoolo laga qaado oo qofka looga qaado waxaa ugu weyn oo ugu awood badan inuu yidhaha xoolaha ninkaana yaan ka qaba laakiin middaas naftigeeda waxaa laga yaabaa sida aayadii qur aankeed iyo naskii sariixa ahy lamid ma ah oo ninkan waxaa laga yaabaa xaqaan qabaa oo xaqaa ninkaana iskale uu leeyahay inuu nin kale leeyahay uu asigaan lahayn ee qof kale uu leeyahay laakiin ninkaan xaqa qiranaya inuu hilowsan yahay markaas xaqaan ninkiisi inuusan ahayn ninkaan iyo inuu gaf ka dhacay oo waxba uusan ka ogeyn marka taas waa tii ugu qawisaneed maca dalika waana la socodsiinaa xugum sharci oo ilaahay wuxuu ihi laba markhaati haddii la helo wax loo looga qaadi karaa qofkii marka qaala wuxuu iri ninkii eh, oo khasmiga ah, ama ninkii la doodaya ajal sax weeyaan buu iri walaakinaka lam tukallaf ilaa hada midaan unbaad kari kartaa ninka hadduu xoolihii ou qirto dhihi maysid qiritaankan amau khalad yahay ay dhici kartaa xoolaha ninkan uu qirtay nin kale amau leeyahay saas dhihi maysid Eh, laakiin waxaa weeyaan hadduu boqorti sideeda ku socodsiinaysa qultu qulnaa waxaanu niri buu yidhi falasta taraanii kulliftu alxaqa min wajhayn falasta falasta miyaadan ahayn taraanii mid arkaayo kulliftu alxaqa xaqa in laygu kalifay min wajhayn yacni miyaadan i arkaynin haddiin adiladii hore soo marta oo dhan aan fiirino xaqa laba weji in looga yimaada soo maadan arkaynin buu yidhi axaduhumaa labada waj midkooda xaqun weeyaan biixaadatin go-aan ama ogaasho lagu macnaha lagu xukmiyo fi daahiri waalbaatini xaq oo cilmi loo leeyahay inuu arrinta sidaas ay tahay waa markii aayad qur'aan sunno nebiga laga qaato walaakharu midka kale xaqun fi aahiri xaqun bidaahiri xaq oo daahirka u muuqda duuna albaini oo adiga sida karaankaada ah iyo waxa kuula muuqdad xukminay inta kale waa iska dhaafaysaa ilaahay baad u dhaafaysaa qaala ninkii qaa'ilka xuri balaa waa jirtaa arrintaas ayada walaakin haadaa tajidu walaakin hal tajidu ma helaysaa fii haadaa midkan quwatan waxaad ku adkaysid bikitaabin aw sunna arrintan waxaad ku adkaysid xaqi inuu daahiri baatin kale leeyahay oo xaqa markaan daahiri baatin leenahay wixii aan aayad qur'aan ama sunno nebi aho go-aan aan ka qaadan ay tahay baatinka daahirka markuu yahayna markaan markhaati iyo shahaada iyo iqraar aan ku qaadna ay tahay bal wax ayidaayo oo cilmiga inuu qeyb kala yahay wax ayidaayo qur'aanka ma ugu helaysaan qultu waxaan idhi nacam maa wasaftu laka waxaan kuu soo tilmaamay baa ka mide eh, oo mimaa kulliftu wixii laygu kallifay ah fi lqiblati wa fii nafsii wa fii hayrii qiblada markaan qaadana axkaamtii aan kugu soo sheegay ninkii u jeedana inuu sidii dhabta ula yimaadaa waajib ku ah ninkii ka maqanna inta karaankiisa unbuu ka bixi karaa kadib ama qiblada ha gaara inuusan gaarin marka taas waxay tahay waa xaqiyoo waaxida laakiin bixasabi alashkhaasi tacadada saasaa loo jeeda qaala allahu tacaala walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiطuuna ma koobi karaan buuri dadki marka hadda musanifka maanta dhan ixaata waatuu soo isticmaali jiray ixaata hadda waxaad arkaysaa haddii la yidhahdo kutubtan oon aan akrisano lafdu lixaata ha laga raadiyay arki maysa baynamaa qur'aanka kariimkaa waa kan walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ixaaطada imaamu shaafici yuxiiطuudanaana laga keenay waqad axaaطa bikuli shayin cilman buu ilaahay haddana yidhi marka axaada bimacnaa waxaa waaye shaygii ood afartiisa geeska ogtahay sidaa inuu yahay ziyaada walaa nuqsaan uusan lahayn marka ilaahay wuxuu leeyahy walaa yuxiituuna dadkii ma koobi karaa khalaa'iqdii bishayin min cilmi ilaahay cilmigii shay ka mid ee eh wax koobi karo ogaal dhab uu yeesho kara ma jiro ilaa bimaa shaa ilaahay wuxuu doona mooye wuxuu doona cilmigiisaas inuu naga ogeysiiyo baan ka ogaanaynaa laakiin cilmigii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa nagala siina waa wax yar wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila yaa la yidhi marka cilmiga inta la sii odhanta laysku dara wax yar weeyaan waxaas yar baa haddana dadkii ay kusii kala tagsan yihiin fa aataahum ilaahay wuxuu siiyey min cilmihi maa shaaa sida wuxuu doono wa kamaa shaaa sida u doono laa mucaqiba lixukmihi xukmi ilaahay wax daba kici kara male wahuwa sariicu lxisaab ninkuu doonay inuu xisaab ku fulina waa degdegsanaya wa qaala linabiyihi ilaahi wuxuu u yidhi nabigiisa yas'aluunaka way ku weydiinayaa nabi moxamedow can isaacati anay ayaana mursaaha goormaa la soo dayi doonaa oy dhacaysaa fii ma anta min dikraaha maxaad adiga ka tahay saacaddaas xuskeeda fiima anta maxaa yacni kaa khuseeyo maxaad ku leedaho shaqaa min dikraaha in lagu sheego ama waktiga ay dhacayso ilaa rabbika rabbigaaga intii ka ahay muntahaaha cilmigeeda ilaahay bay u dhammaatay saacadda waktigay dhici doonto nimay khusaysa male ilaahay oo asiga saacaddaas og waktigai dhacdoonbaa oo keligiisa leh ina asaacata aatiyatun akaadu ukfiiha buu ilaahay haddii ilaahay wax laga qarina uu jir lahay ilaah wuxuu uri waxaan ku sigtay naftayda inaan ka qariyo macnaha waxaa weeyaan inaad adiga damac gelin ilaahay wax kama qarsoonaye laakiin adiga inaad damaceeda aad ka hartid oo saacadda gooray dhici doonto yacni xikmada laga leeyahay waxyaalaha la qari waa badan yihin haddii maanta la ogaan lahay qof kasta waktiga uu dhimanayo ama waktigii saacadda qiyaamada ay ka kaciso cibaadada nagula kalifay baa macno beeli lahayd liannahu nin kasta maanta maalinka maalinkuu qaangaaray hadduu og yahay maalinkuu dhimanayo haddii siddeetan sano ayaad gaaraysaa la yidhaahdo waxay la noqonaysaa asoo biri dhimanay wabitaali nin mawdkiisa maalin kasta hal maalin ka soo go-ay cibaadadii waa la wada qaban lahay oo nin ilaahay daacadiisa u qabanay iyo nin cabsi u qabanay waa wada sinmi lahayn laakiin haddii wixii waa lagaa qariyey adigoo laga yaabo biri inaad dhimanaysid caawo waxaa weeyaan waxba kama ogeyn marka inaad waxaan ilaahay dartiis ula jeedid cibaadadii la timaadid iyo in aad dan kale ka leedahay oo aad iska dhaaftid oo hadhow xisaabtid marka waxaa weeyaan si lagu kala baxa saacaddana sidaas oo kale wa musanifku waxau leeyay sufyaanu ay xadaanaa sufyaan can الzuhri can curwata qaala lam yazal rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiisa kama zuulin buu yiri yus'alu can saacati in la weydiinayo xataa anzla allahu calayhi fii anta min dikraah intuu ilaahay kaga soo dejiyo fantaha nabiga waa ka reebtoomay xadiidkaas waa mursal laakiin waxa weeyaan yusta'nas waxyaalaha keenay aayadda soo degitaankeeda a ilaahay muxuu uri nabi maxamed maadaama la weydiinaya yas'aluunaka can الsaacati qul inamaa cilmuha cinda rabbi laa yujaliha liwaqtiha ila hu haqulat fi الsamaawaati wاlard laa taأtiikum ila bagta yani axkaamteedana saasaa lagu culayska ay qabta saacaddaa sari samaawaadkii ardada qaadila waxaana ladiin sheegayaa wax ogaan kara male si qarsooni ay kugu imaanaysaa bakta macnaha si kadi ay kugu imaanaysaa yas'aluunaka kaanaka xafiyun canha waxay ku weydiinaa sidii adigoo cilmigeeda waxaa dhan koobtay markaasaa layidhi saacadda wax ogaan kara male qul inamaa cilmuhaa cinda allah walaakina akara annaasi laa yaclamuun mar waxaan ilaahay baa og haddii lagu yihahdo inaad faraha kala baxdi saasaa ku haboon marka saacaddaas maxaaba kaa qusee tan adigu kula gudboonoo lagu faray inaad ka soo baxdid yaa kuu fiican liannahu haddana waxaaba la yihahdaa man maata qaamat qiyaamatuhu qiyaamadaas weyn maxayba kugu taalla adiga haddaad dhimatid adayba ku haysataaba xisaabkii dhibaatadii cariirigii waa bilaabana ninkii xun ninkii wanaagna wanaag baa u bilaabanay wa qaala allahu ilaahi wuxuu yihi qul laa yaclamu man fi الsamaawaati wاlardi اlgayba ila allah laa yaclamu ma oga man fi الsamaawaati wاlard samaawaadka iyo ardada waxaa ku sugan algayba waxa maqan ma oga ila allahu ilaahay mooye waxna ma naga maqan laa malakun muqarabun walaa nabiyun mursal wax qaybka ogaan kara malah ilaa ilaahay wuxuu ka ogolaaday maahine walow kuntu aclamu اlgayba lastakartu min alkhayr wamaa massaniya asuu yaa nebi maxamed alayh salaa salaam ku dhahaa layidhi sidaas haddaan ogahay qaybka waxa dhici doono khayrkana waa badsan lahaa shar o dhan waa iska ilaalin lahay leanna biri waxa dhacay haddaad og tahay meeshii dhibaatada ka dhacayna waad ka leexlaan lahayd meesha faa'iida ay ka imaanayna waad aadi lahayd marka waxaa leedu wax aan ku ogahay malaha aniga nebi un baan ahay mubadira oo nadiir ah laakiin hadduu nebi moxamed ogaan waayey qof kaloo bani aadam ahu ogaan karo walaa malag walaa malag khalqi min khalqi illaah oo kale ogaanaya malaha وqاl اllahu تbaaraka وتaعaalى in اllaha cindahu cilm الsاacati وyunزل الغayثa وyعlamu ma fi الأرxاam وma tdrي nfs maada تksib غada وma tdrي nfs بأyi أrضi tamuut in اllaha caliim khabيir in allaha ilaahay cindahu agtiisa waxa uu la gaar yahay cilm الsaacati saacada cilmiga ku tacaluqa goorkay dhacay siday u dhacay intay tahay ilaahay baa la gaar وyunزل الغayثa maطarka goorku soo dejinayna ilaahay subxaanaه wa tacaala asiga baa og maطarka goorka soo dejinaya ilaahay waxaan ka baranay oo waktigaa maalan aada leedahay waktigaan gugi baa soo galay dayrtii baa timiday aada leedahay taas ma aha qaybkii ilaahay inaad wax ka ogaatay ma aha laakiin waktiga ilaahay caado aanu ulahayn inuu roob na siiyo yaa waktigaana beerahaadii baad iska falinay wixii baa diyaargaroobaysa markaa kadib inay timaadana waa dhici kartaa in la waayona waa dhici kartaa marka macnaheedii ma aha taas in qeybka la og yahay ma aha laakiin qofkii wixii ilaahay subxaana watacaala uu noo sabab nooga dhigay inuu roobka waktigaas yimaado marka waana imaan kara waana baaqnanaya waxaase la diidaa in la yidhaahdo sanadkan ka nin heblow baa yaa fiiriyey oo xidig fulaan buu fiiriyey xidig fulaanna waa fiiriyey sanadkan abaaray noqonay dad sanadkan aaran bay noqonay haddee sidii nebiga ou yiri waxaa weeyaan asbaxa min cibaadii mu'minun wa kaafirun mu'minka waxaa la yidhi ninkii ilaahay arrintiisa tala saarta waa kaafirkana ninkii yidhaahdo mutirnaa binaw kada yani xidig fulaan baa nagula waraabiyey sanadkaan sidaasay eed ninkii yidhaahdo ninkaas ilaahay buu ku kufri buu nabiga calayh salaatu wasalaam xadiid qudsiga waay saas marka in baabkaas aadan gelin oo madarkaa imaanay kan baa ka tegay dadka caqligooda sakiifnimada inta ay ka gaartay waxaa weeyaan nin ayaga lamid ahoo laga yaabo inuu ka jaahilsan yahay wuxuu og yahay aan lahayn qaryaduu ku dhashay buu la jooga markaasuu leeyahay noo waran roob goormuu ka imaanay kayfa yacrifu hada waxaa waye qofka bani aadamka haddii ilaahay xirnaashidiisa daciif ka noqoto ninka ninka ugu hooseya iska gumaysanay nin baa wuxuu leeyahy sanadkan laba mid kama baxsan ama roob baa imaana ama waa la waynaya wax weyn inuu usheegay baa labadaas maba ka baxsanaba nin baa wax weyn iska dhigaya in hadda cilmi dhan uu faa'iiday waxa dhan oo meesha ka socda sidaa weyaan marka qofka mu'minka haddii waxaan iska dhaaf la yihahdan iska dhaaftid baa haboon wayaclamu ilaahay haddana wuxuu ogyahay oo la gaar yahay maa fi larxaami yani raximka hooyada caruurta ah waxaa ku jira yuu ilaahay la gaaryahay subxaanahu watacaala wayaclamu maa fi larxaam macnaha waxa weeyaan maa taqiidu larxaam wamaa tasdaad sida aayad kale lagu yiri raximkaas waxa nuqsaan ku dhacay ama ziyaada ku dhacay kayfiyada canugaas risqigiisa noloshiisa shaqaawadiisa intuu noolaanayo intuu dhimanayo meeshu ku noolaanayo waxaasoo dhammaa laga hadlaya wayaclamu maa fi larxaam laakiin dad baa waxay u haystaan canugii markuu sagaal bilood ou noqdo ajiza oo macnaha waxa weyaan qofka calooshil hooyada la saari karo waxaan inuu wiilyahay in kale ilan meeshan waaba ka muuqdaabo taas haddii loo ogaaday ma aha aayaddii macnaheediiyo ilaahay wayaclam maa fil arxam meel looga dhacay maaha aayaddi wayaclamu maa fi arxaam markuu leeyahay macaani ka waaweyn waay markii canugaa khalqiga loo sameeyo oo rag iyo dumar loo kala saaro uu soo baxa oo calooshii hooyadu meeshaa banaanka iska yaalla haddii waxyaala ajiso caloosha maraysa la fiiriyo waa lagu arki karaa laa maanica laakin wayaclamu maa fi larxaam marka lagu leeyahay canugaan markii intaanan aan nafta la gelinin baa waxaa la qoraya ashaqiyun am saciid yani waxyaalaha laga hadlay intuu risqigiisa yahay intay ajalkiisa tahay intuu noolaanaya ag yani waxaa weeyaan xayaatadiisa kumbulaata ah yaa la ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtaas usoo gudbinaya marka inta kale dadka waa kasii xijaabayiin macluumaad badan baa jirto usan ogeyn marka taasaa laga hadlaya mooye anigu sagaal bilood sideed bilood gaada ah, in la ogaan karo wax dhibaato ama lah wamaa tadrii nafsun ma ogo maadaa tagsibu qadan berri waxay kasbanaysa naf og ma jirto inteenaan berri nin kasta wax baaniyada ugu jirto nin dukaankiisa furto nin gurigiisa ku hara nin cilmi soo barto barnaamij baa u dhigan laakiin adiga ma ogtahay barnaamijkaas asigaa inaad fulin kartid in kale taasaa laysku haystaa imise qofood baa caawo malakamiduu imaanay imise qofood baa shawaaqil kale meeshii aad caado u lahayd nin fulaana waxaas ku dhaceen haddii lagu yidhaha waa dhammaatay shaqadaada dhan waa dabagadoomaysa marka waxaad biri kasbanaysa ma ogi wamaa tadri nafsun ma ogo biayi ardin tamuut ardo kast ardo kasta ay ku dhimanayso biayi ardin arda tii ka ahoo tamuutu nafta ay ku dhimanayso cid og malaha adiga hadda maanta meeshaan waad joogtaa inaad xamar ku dhimanay inaad dhul kale ku dhimanay allahu aclam naftaada waxaa weeyaan ma xukunti ina allaha ilaahay caliimun asaa og khabiirun haddana waa sii baatin ogyahay oo cilmiga kiisa daqiiq buu ogyahay aayaadka waxaa weyaan tacliiq waaweyn bay u baahan yihiin laakiin tafsiirkii aada ogeydeen weeyaan waa iska dulmaraynaa waa ilaa aayaddan oo kale waxaa weyaan aayad kabiira jiddan aada u qiimo badan fannaasu dadkii mutacabaduuna weeyaan kuwa lgu oo lagu addoonsaday bian yaquuluu inay yidhaahdaan wayafcaluu ay sameeyaan maa umiruu bihi wixii la faray wayantahuu ilayhi ay ku dhammaadaan meeshii wixii la faray ay ku ekaadaan laa yujaawizuunahu aysan gudbin oo cilmi lagaa qari aadan raad raadinin liannahum naaskii lam yucطuu lama siinin anfusahum nafafyaalkooda shay-an shay lama siinin inamaa huwa shaygaas caطaa'u llahi waay ina allaha mucطi wa ana qaasimu uu nabigu yihi ilaahay baa xikmadaas iyo cilmiga iyo ogaashada ku siinaya marka musanifku waxau leeyahy fanas'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa cataa'an siismo muaddiyan naga gudaaya lixaqihi muujiban noo waajibinaya limasiidihi dheeraad inuuna siiyo yani hadalyaalkaas oo qiimaha hadal badan waxyaalaha waxaa la yidhahda lagu eeday fiqiga had jirtaa noo yaallo oo fiqi ahaan loo akriso yani alfaad jaamida weyaan qur-aanka axkaamta markuu ku faro yani waxaa lagu dabadarayaa ashyaa badan oo kugu dhalinaysa adiga markaa in ashyaadaas lagu faray inaad fuliso markii axkaam lagu soo daho wattaquu llaha aladii antum bihi mu'minuun aayaddii markii lasoo dhammeeya axkaamteeda walaa tattakhiduu aayaati اllahi huzuwan wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzala calaykum min alkitaabi walxikma yacidukum bihi kulli waxaa weeyaan waxaa laguu samaynaya adiga dhan tahyi ah iyo diyaarin axkaamtaas lasoo sheegay oo lagu yaabo nafti qofka bani aadamka inay ku adkaato saad ku fulin lahayd waxyaalaha kuu sahlahay baa laguu sheegay hadda kelimadaas fanas'alu allaha caطaءa muadiyan lixaqihi e muujiban limasiidihi kelima aada u qiimo badan weeyaan macnaha wixii ilaahay hadduuba leeyahay waxaan baryaynaa inuu naga siiyo waxaas asiga uu leeyahay xaqu nagu leeyahay waxaan isaga fuli lahayn iyo waxaas haddana dheeraad inaan ku heli lahayn marka nicmada ilaahay subxaanahu watacaala tii hore markii sidii loogu talagalay aad ku fuliso yaa baqyada lagu siiya lain shakartum la asiidanakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid baabu اlijtihaadi qaala afatajidu tajwiiza maa qulta min اlijtihaadi maca maa wasafta fatadkurah intana waxaa laga sheegaa waxaa la yihahda ijtihaad ijtihaad luqa ahaan waxaa lagu yidhaahdaa badlu الطaaqati liwusuuli amrin shaaq qofka awoodiisa ou bixiyo shay adag soo ku gaari lahay badlu الطaaqati ama badlu اljuhdi waa isku mid badlu اljuhdi aw الطaaqa liwusuuli amrin shaaq kaasaa la yidhahda isilaax ama tacriif ahna waxaa la yidhaahdaa بذل الجهد لوصول حكم شرعي بذل الجهد لوصول حكم شرعي yaa اجتihاadka lagu yihahdo ayb marka qoladii usuuliyiinta iyo fuqahada iyo qolo kastaba ninka mujtahidkaa ah shuruud baa loo dhiga shuruudaas markii laga helo yaa la dhihi karaa ninkan mujtahid waaye axkaamtu waa ku dadaali karaa haddii laga waayane ijtihaad uma banaa marka hore waxaa weeyaan masaa-isha aad ku ijtihaadaysid waa inuu nas gaara aysan lahayn anlaa yakuuna fi اlmasaa'il alatii yajtahidu fiiha اlmar'u anlaa yakuuna fiiha nas walidalika waxaa leeyahay la اجtihaada maca wujuudi nas la اجtihaada maca wujuudi nas shardiga labaad waxaa leeyahay laabudda wa an yacrif min alqur'aani aw min aayaati اlaxkaami wa axaadiiثiha maa yumkin aw maa yumakkinuhu min alwusuuli ila alxukm aladi yuriidu an yacrifa min aayaati اlaxkaami wa axaadiiثi اlaxkaami maa yumakinuhu min alwusuuli ila alxukmi aladii yuriidu marka shardi ma aha inuu aayaadka axkaamtao dhan uu xifdisan yahay axaadiidta axkaamta ku soo aroortao dhan uu xifdisanyahay uu xifdisan yahay shardi ma ah laakiin inuu inuma inuu xifdisan yahay ama uu awoodi karaa meesha ay ku yaaliin soo ku gaari kara waa inuu yaqaana marka waxaa lagu leeyahay aayaat alaxkaam iyo axaadiid alaxkaam gaar ahaan waxa weeyaan in xoog la saaro laakiin waxaa leeyahay qur-aanka badigiis axkaamta xataa amhaasha axkaam baa laga soo saaray marka taxdiid aayaat alaxkaam nafteeda waxay u baahan tahay eh, nooc min alijtihaad wa badli طaaq waxaa la leeyahay waxaa loo baahan yahay an yacrifa naasikha annaasikha min almansuukh xadiid ha ahaado ama qur'aan ha ahaadee waa inuu shayga mansuuqa ah xukumkiisa laga soo wareegto ou yaqaana kan loo soo wareegto hadda in lagu camal fala waa inuu yaqaana ayib wa an yacrifa mawaaqic alijtimaaci wاlاkhtilaaf waxaa la rabaa ninka mujtahidka ah masaaisha ay culammada ku ijmaaceen masaa-isha culammada ay ku ijmaaceen iyo midda laysku khilaafay inuu yaqaano waxaa la diidayaa masaa'il ijmaaca inuu khilaaf dheeraad e keeno ama masaa'il khilaaf oo la yaqaano inuu ijmaac ou xikaayo ka keeno taasaa la diidaya marka waa an yacrifa mawaaqic alijmaaci min annusuus walikhtilaaf baa la leeyahay ayb وأn yakuna ladayhi maqdira fi macrifaة الxadiiث الصaxiixi min الضaciif ninka waxaa la rabaa maadaama axkaamta badigeed boqolkiiba sagaashan xadiidka nabiga alayh الsalaatu wasalaam ay cugsanayso yaa qofka waa inuu leeyahay maqdira xadiidkiin meesha ku soo arooray inuu ogaan karo xadiidka kan xadiid la xujaysta miya amase mid kale inuu ogaan karaa la rabaa an yacrifa aw an yakuna ladayhi maqdira fi tamyiizi alxadiidi الصaxiixi min الضaciif waa shay muhim jiddan a weyaan ayb wa an yacrifa min allugati wa abwaabi usuuli اlfiqhi maa yacrifu bihi dalaalaati اlalfaad baa la yidhahda waxaa loo baahan yahay cilmiga lugawiyaadka oo dhan yani maalan balaagadii naxwadii sarfigii inuu wax ka yaqaana la rabo iyo cilmiga usuululfiqhi oo hadda kan juz ou ka yahay sidii uu u makansado markaan dalaalaat lalfaad wax la yidhaahdo wax muطlaq iyo muqayad iyo maxaan ku yidhaahdaa caam iyo khaas iyo alfaad bay leedaha loo isticmaalo marka alfaaddaas siduu u garto waa inuu wax ka yaqaanaa an yacrifa min allugati wa usuuli اlfiqhi maa yacrifu bihi dalaalaat اlalfaad min iطlaaqin wa taqyiidin wa caamin wa taksiisin wagayri dalik marka intaas waxa weeyaan inuu wax ka yaqaana dadka qaarkeed markaad u fiirisa axkaamta loo balaaqada waa inuu dhameeya adab oo dhan waa inuu yaqaano waa inuu yaqa nin haddaad fiirisi nin nebi a mooya qof bani aadan oo kasoo bixi kara malaha yuxiiطa baxaadiiث اlaxkaami xifdan waistinbaطan wاstidlaala waxukman waxaas wax jira ma ah way qoran yihiin kutuba ku qoran laakiin wax jira ma aha xaqiiqada sida loo leeyahay hal qof bani aadan oy ku dabaqmi karta mala xataa abu bakrin allah ka dhigay bacda الnabiy salى اllahu alayh wasalam lianna waxaan ognahay axkaam badan oo axaadiidii nebiga ku soo aroortay yaa cumar intii usoo aroortay garan waan jiray u saxaabada dhihi jiray yaa meeshaan wax ka yaqaan low la shardinaya ninka mujtahidka ah inuu waxaasoo dhan wada yaqaano cumar markaa mujtahid ma noqon leh ninkii yidhaahda cumar khaaab abubakrin mujtahid may ah ninkii yidhaahdana hadee baab kaleyba gelaysaa sideeda waana soo dhaafay imaamu shaafici axaadiid badan baa soo maraysa oo ku leeyahay ana laa acrifuhu aw laa laa acrifu isnaadan yahbutu bihi xadiidkan waa maqlay laakiin inuu sugan yahay in kale kala ma aqaan waana xadiid saxiixa oo baabkaas asiga mooye wax kale aan loo hayn imaamu shaafici axaadiis badan oo axkaam uusan aqoonin baa jirto maca daalika waxaa lagu tiriyaa ra'si lmujtahidiin nin laga horumarinayo mala marka ijtihaadka markuu loo leeyahay waxaa weeyaan ilaa daraja qofka bani aadamka ah macnaha khibra iyo tajriba uu ku qaadan karo nasaskana uu kusoo dhawaynayo marka baabkana in la fura ma ahanoo kullu man haba wadabbaa iska ijtihaadi kara lama dhihi karayo baabkana waa wada xiran ijtihaad oo dhan waa dhammaado fi lquruun mufadala ay ku dhammaateen lama dhihi karo walidaalika imaamu suyuuti markuu ijtihaadka sheegtay qoladii muqalidadada ahayd oo shaaficiyada markaa u badnayd in islaamka ka saaraan ay u dhowaadeen liannahu ijtihaad baadba sheegatay oo aan mar hore meel iskaga xirnay baa layidhi oo aan aan meel iska dhigni marka dhibaato weyn ba la soo kulmay marka eh, ijtihaadka saasna uma adko eh, mana aha yani inuu dad oo dhan ay wada ijtihaadi karaan ma aha eh, culammada masaa ijtihaadka ay ka hadleen waxaa ka mide hal yatajazaa alijtihaadu am la yani ninkii ka soo qaado wuxuu yaqaanaa baabu طahaara axaadiia ku soo aroortay masaa-isha ikhtilaafka culamada say isku ijtimaaceen wixii axkaamteedao dhan buu si fiican wada xifdiyey baabu salaadna waxmaba ka yaqaanbo hal naqulu ina hada ina lihada الrajuli an yجtahida fi baabi الطahaara duna baabi الsalaa qole waxay leeyihiin maya adilada dhan waa isku wada xiran tahay haddiiba uusan aqoonin axkaamtii oo dhan waxa ku soo arooray iyo aayaadkeedii ahaarada keligeed kuma ijtihaadi karo liannahu nusuustii waxaa lagu leeyahay bacduhaa yusaacidu bacda laakiin sida raajixa loo badan yahay ana alijtihaada yatajadad yatajaza oo waa maxay qofkii hadduu baabkan si fiican u yaqaano uu masaa iyo adiladeeda ou koobo wixii cusub ku soo yimaadoon daliil aan loo hayn waa ku ijtihaadi karaa sidaasaa fiican maalan faraa'idka oo kale kasoo qaado cilmi faraa'id cilmi maxsuur a ah waay waa dhib badan yahay laakiin cilmi kooban weeyaan qofka marka waxaa dhici karto inuu masaaishiisa dhan uu wada koobo markaa mas'ala mas'alatayn oo khaarija can daliil ah waa ku ijtihaadi karaa sidaasaa wanaagsan sidii ummaddana aan loo wada xirin oo dadka o dhan maktuufay alaydi amaama nusuus aan laga dhigin baabkana aan loo wada furin lijamiici innaas marka intaas waa iska khulaasadii guud weya qaala wuxuu uri afatajidu ma helaysaa tajwiiza maa qulta waxaad tiriye wax banaynay oo min alijtihaadi ah maca maa wasafta waxaad soo sheegtay oo fatadkurahu aada ii sheegtay ma jirta hadda musanifka baabulijtihaad cinwaanka muxaqiqa ama shaarixaa ku dhex daray laakiin asiga imaamka waxaa weeyaan qiyaaska ijtihaadka isku hal baabuu ka wada markaasuu wuxuu uri qiyaaskii ijtihaadka waa isku mid aad tiri qiyaaska waaba soo fahmaye ijtihaadka wuxuu gaar la yahay oo wixii aad soo sheegto oo qiyaaska hore aad usoo sheegto aad iigu dirtid ma jirta qultu waxaana nacam istidlaala biqowli اllahi tacaala anoo daliishana baan kuleeya waa kugu dari karaa wamin xayثu kharajta fawalli wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam waxayثumaa kuntum fawalluu wujuhakum shaطra imaamu shaafici waxa weeyaan aayadda waxaa laga yaabaa akar min amaani maraad waa soo daliishta mar kastana axkaam cusub iyo ulajeedo cusub yaa laga saaray marka taas waxay tahay quwat lmaqdira nas keligiis yaa toban baab aad u daliishan kartaa marka man istaaaca dalika fii nasin waaxid famin baabi wlaa anahu yaqdiru fii baqiyati nusuus aayadda waa soo fasirnay wamin xayثu kharajta meesha meel allaale meeshid ka bax safaran aw muqiiman fawalli wajhaka wejigaada u jeedi nabi shatra almasjid alxaraam masjidka xurmadale jihadiisa u jeedi waxayumaa kuntum meel allaale meetihiin dad muslimiin ahow fawalluu wujuuhakum wajiyaalkiinana shatrahu ujeediya qaala ninkii wuxuu ihi famaa shatruhu shatru maxaa lagala jeedaa qultu waxaanu ihi tilqaa'ahu ama tilqaa'uhu yani jihadiisa weeyaan waxaa uu daliil inay shadriga bimacna tilqaa ay tahay qaala الshaaciru ina alcasiiba biha daaءun mukhaamiruhaa fashadrahaa basaru اlcaynayni masjuurun musanifka waxay nagu soo martay beytkan riwaayo kale ina alcasiira oo halihii hashii goojinaysa la yidhaahdo yaa nagu soo dhaaftay marka wuxuu ihi nuskadii oo rabiic markii hore ina alcasiiba bay ahayd anaa ina alcasiira u bedelay isoo raacaya shicirka mashhuurka ilan diiwaan ashcaartan diiwaan bay leeyihin lagu yaqaana reer hudaliyiin shaacir kasta diiwaan buu leeyahay marka imaamu shaafici aduu soo deliishto waa loo noqon karaa diiwaanka shaacirka marka wuxuu leeyahay riwaayadii hore ina alcasiiba ay ku tili anaa ina alcasiira u bedelay masjuur bay ku tiila masxuur baan u bedelay haddana mar labaad markii soo noqotay yaan arkay sidii horan u bedelay haddana naftigaa soo noqotay marka taas waxaan fahmay buu leeyahay inay khalad oo rabiic uusan ahayn laakiin riwaayatu shaafici lihada albeyt inay saas tahay beytkan waxaa laga yaabaa shaacirkii yiriyey inuu hal macno u yiri laakiin riwaayaadkii baa isbedeli karta marka casiib waxa weeyaan lafta oo saynta meesha ay ku dhammaata lafteeda cajbu danab baa la yidhaahda ina alcasiiba lafta oo saynta ay ku dhammaato bihaa daa-un baa ku sugan daa-u mukhaamiruhaa iyada dheehay macnaha wareerinay fa basaru lcaynayni labada arag labada indhood araggooda masjuurun weeyaan kuwa la huriyey shatraha jihadeeda wuxuu leeyahay neefkaas midii horan bay lamid tahay shicirkan waa soo fasirnay neefkaas asiga cudur baa dibka dambe kaga dhacay oo ninkii fiirinaya si ulayaa maanta arag u arkaya indhihii baa holcaya marka dambe aragga haddii meesha lagu haayo way daalaysa marka sidii mascuur iyo masjuur labada waa isku mid weeyaan marka maxalu shaahidka fa basaru lcaynayni labada indhood araggooda masjuurun waa kuwa la huriyey oo way daalayaan shatraha say u fiirinayaan awgeed bay ku daalayaan buu leeyahay layaabitaanka cudurka haaya neefkan asiga hori baan usoo sheegnay beydkan musanifku waxau leeyahay falcilmu yuxiitu cilmiga wuxuu koobayaa anna man tawajaha ninka u jeesto tilqaa'a almasjid alxaraami masjidka xurmada jihadiisa oo miman ka mid ee eh na canhu gurigiisa uu ka fogaaday oo minman kamid naat ay fogaatay daaruhu daartiisa canhu can bayt illaahi alxaraam calaa sawaabin inuu yahay buu cilmiga koobaya falcilmu yuxiitu calaa sawaabin ana man tawajaha tilqaa almasjid alxaraam calaa sawaabin inuu yahay buu koobaya si toosan biliijtihaadi uu ku toosan yahay litawajuhi ou ku dadaalay inuu u jeesto ila lbeyti beytkii xaraamkaa u jeesto bidalaa'ili tusaalayaalka awgoodna uula jeesto calayhi calaa daalika albeyt tusinayso waxaa lagu leeyahay ninka beytka ilaahay ka fog oo annaga sida aan joogno kala ah waxaa ku filan inuu jihadiisa u jeesto jihadaas uu u jeesta waxay tahay baa lagu leeyahay nin sawaab haayo oo toosan wuxuuna ku toosan yahay kacbadii baan u jeestay macnaheedii ma ahane biاlijtihaadi ila albeyti bitawajahu ilayh adiga maadaama xaggiisa aada u jeesatay karaankii aad qaadatay intii karaankaada waad ka baxay marka calaa sawaabin inuu yahay baa cilmiga uu ogaanayaa bilijtihaadi ou sawaab ku yahay dadaalka litawajuhi ou ku dadaalay ila albeyti u jeesto bidalaa-ila asoo kaalmaysanaya calaamayaalkii iyo tusaalayaalkii calayhi cala albeyti tusinaysa لأن اladيi kulifa التwجه ilayه لأna اladيi شhakصigii kulifa lagu kalifo lagu mashaqeey التwجه ilayhi inuu u jeesto wahwa laa yadri mana garanaya asaaba inuu asiibay bitawajuhi bitawajuhihi hijeesashadiisaas qasda almasjid alxaraami masjidka xurmalada ahay inuu u jeestay inuu asiibay am akhta'ahu inuu gafe kalama garanayo laakiin wuxuu ku toosan yahay maadaama karaankiisii calaamaadka u qaatay u jihadii u jeestay waa toosan yahaan leenahay waxaa dhici karta markaas inuu gafsan yahayna waa dhici karta ayb lianna aladii kullifa midka lagu kallifaa tawajuhu ilayhi in u jeesto shaksiga layidhi u jeeso wahwaasna laa yadri aanan garanayni asaaba inuu asiibiy bitawajuhi jeeshadiisa qasda masjid xaraami am akhطacahu inuu gafay inuu gafay inuu asiibo aan kala garanayn waqad yaraa inuu arkaaba la arkaa dalaa'ila inuu arka tusaalayaalo yacrifuhaa qofka uu yaqaano qiblada ku yaqaano oo calaamaadkii xidigtii buurihii dhulkii shamsadii qamarkii a ka mid horean usoo sheegay dalaa'ila yacrifuhaa fayatawajahu markaa waa u jihaysanaya biqadri maa yacrifu dalaa'ilkaas intuu ka yaqaana intii karaankiisa ayuu qiblada ku raadinaya wayacrifu gayruhu qofan asiga ahna wuxuu garanayaa dalaaila ukhraa dalaa'ila gayraha tusaalayaal oon ayadi ahayn fayatawajahu asna waa u jeesanayaa biqadri maa yacrif intuu garanaya inta lamid ah wain ikhtalafa tawajuhuhumaa haba haba iskhilaafo meeshay u jeesanayaan baa iskhilaafa dhib ma lah laakiin waxaa la rabaa in nin kastaba karaankiisii calaamaadkii wixii dhan inuu qaato markaa meeshaas u jeestaa la rabaa qaala marka wuxuu ihi fain ajastu laka haddaan kuu baneey ninkii qaa'ilkahay haadaa midkaan ajastu laka waxaan kuu baneeyey fii bacdi alxaalaati alikhtilaafa haddaan midaan qabsanno marka qaarkood labadii qofood inay iskhilaafi karto oo mid kastana sawaab uu yahay aan kuu qiri karaa fii bacdi alxaalaat qultu waxaanu idhi buu leeyay imaamu shaafici faqul fiihi waxaad tidhaha maa shita ama ii ogolow qaarkeed ama wada diid waxaad doontid laakiin xaqaa sidaas qaala waaan wuxuu ihi aquulu waxaan leeyahay laa yajuuzu haada adiga sow ma dhihin qul maa shita waanba ka noqday waxaan ku leeyahay khilaafkaan ma banaano aan leeyahay marka maadaama markasaad igu qanci lahayd aday kuu taallaa maadaama ad tiri qul maa shita ninkaan hadda ma aha inuu khilaafkaas diidan yahay ma ah laakiin ulajeedada waa maadaama aad tiri adiga labadaas meel meesha ragta iska qabsaa layidhi markaasaa li waxaan kuu qabsay inuusan khilaaf banaanayn ayib qultu waxaanu idhi fa huwa ana wa anta ana wa anta fahuwadaas macnaa waa iska muqadima fahuwa iyo almru ana wa anta wanaxnu biariiqi anahay caalimaani baan nahay anigii adigoo isla joogno wanaxnu caalimaani laba caalim aannahay biariiq jidkaan wada soconnaa buuri waxaad ka soo qaadataa anigii adigoo isla socdo oo caalimaan aho macnaha cilmigii un laga rabo qofka ijtihaad uu ku gaari lahayna haysto aan jidka wadan aan ku soconnaa buuri qultu waxaan idhi wa haadihi lqiblatu qibladaan qultadaasi waa iska ziyaado markaa ma aha maba ku haboono meesha ana wa anta wa naxnu biariiqi caalimaani wa haadihi lqiblatu qibladana waa tanaa oo waa nagala rabaa inaan u jeesano wa zacamta khilaafii baad sheegatay annagoo jidka ku soconno aan anigu waxaan ku yidhi calaamaadkii markaan fiiriyey qiblada halkaanay ku aadan tahay baan ku yidhi wazacamta anta khilaafi waxaa tihi qibladii intay naga jirtaa baadiya loola socda ijtihaadka meelayn ku banaanana jirta magaaladan oo kale la jooga masjidkii mexraam buu leeyahay marka ma dhahaysa anigu waa ijtihaada kaas lagama hadlay laakiin waxa weeyaan meel aan wax joogin iyo dad aad kuwada socotaan labadii qofood nin kasta waa ijtihaada adig qibladii intay ila noqotay adigna intay kula noqotay ayib calaa ayna yatbacu saaxibahu midkeedna midka kala raacayaa layidhi markaan adigu waa tiri laysma khilaafi karee bal dhexdii baan soconnaa buurtaas aan soconnaa aniga qiblanta iila muuqatay calaamaadkii markaan u fiirsan intay kuula muuqatay marka keebaa ijtihaadkiisa ka tegaa kan kala raacaya qaala ninkii wuxuu idhi maa calaa waaxidin minkuma mid adinka idinka mid ma aha korkiisa an yatbaca saaxibahu saaxibkiisa raaci maayo buuri mid mid ka mida la dhihi maayo ijtihaadkaada soo taga ninkaa raac la dhihi maayo qultu waxaan idhi famaa yajibu calayhima marka maxaa ku waajibaya haddii ninkaa ninkaan u raacaynin qaala ninkii wuxuu ihi in qultu haddaan idhaahdo laa yajibu calayhimaa shay laa yajibu calayhimaa wax ku waajibaaya ma leh an yusalliyaa inay dukadaan kuma waajibayso xataa yaclama intay ka ogaadaan biaxaadatin si koobnaana inay qibladii qaabileen intii laga gaaro inay midkood midka raacaanna uma banaano inay dukadaanna uma banaano haddaan ihaah fahumaa labadoodina laa yaclamaani ogaan mayaan abadan almuqayaba midka ka qarsoon biixaadatin ma koobi karaan nin meeshaan joogo qibladii inuu soo fiiriyo ma dhici karta ma dhici karto wahumaa idan labadoodii yadacaani salaata salaadii way ka tegayaan haddiin saas idhaahdo ninkood ninka kale ma raacaayo haddaan idhaahdo waana iskhilaafeena ma duko karaan haddaan idhaahdo waxay noqonaysaa qiblada inay soo ogaadaanna way adkaanay wahum wahumaa idan yadacaani salaata salaadiina wayba ka tegayaan buuri aw yartaficu canhumaa waxaa ka kor noqonayaaba laga dhaafayaa fardu lqiblati qiblada faradnimadeeda fa yusaliyaani way dukanayaan xayu shaaa qiblo markaa waa dhammaatay ma isku khilaafteen ninba meeshau rabaa isaga dukada in la yihaahdo iyo in la yihahdo salaad waa idinka dhacday ilaa aad qibladii ka aragtaan labadaas in la yidhaahdo markaasuu ninkii wuxuu ri walaa aquulu waaxidana dhihi maayo oo min haadayn dhihi maayo ilaa aad qibladii ka aragtaan salaadii ka tagana dhihi maayo dhihi maayo in qibladii la raadiye waajibkeeda waa idinka dhacee sida rab u dukadana dhihi maayo marka waa maxay wamaa ajidu buddan ka heli maayo yani waxaan laga maarmaan ahayn min an aquula inaan ihaahdo yusallii inuu dukanayo kullu waaxidin minhumaa mid kastoo ayay kamidi kamaa yara nin kasta siday qibladii la noqotay uu dukanaya walam yukallafaa lagumana kalifin hayra mid aan wixii aanan ahayn laguma kalifin aw aquula waxaan leeyahay kullifa waxaa lagu kalifay asawaaba fi اdaahiri wاlbaطini markii hore inay xaqa si dhab ay u ogaadaan lagu kalifay wawudica canhuma alkhaطأu gefkiina waa laga dhaafay fi lbaطini midkii ka qarsoon duuna daahir inan iraa marka horeba xaqa inay daahir iyo baaطin u ogaadaan maba laguma saarin ee daahirkay qabsanayaan intay awoodi karaan waa intaas ama aan leeyahay xaqa inay raadiyaan baail baatin iyo daahirba ay ka raadiyaan oo marka hore waajib ku ah laakiin waxaa laga rafciyey markay ka soo bixi waayeen wixii karaankooda waxaan ahayn waa laga dhaafay labadaas midkoodaan leeyahay buu qultu waxaan idhi buu idhi fa ayuhumaa qulta labadaas midkii ka oo tiraabo fa huwa xujatun calayka adiga haddama dhihinoo laba qofood laysma khilaafi karo haddana waxaad ogolaashay ninkaan intaa u dukada kan intaa u dukada intii waadba kusoo dhacdayba markaa anoo aanan waxba kuu sheegin baad kusoo dhacdaa lyidhi aan kugu celiya mar kale qaala wuxuu ihi ninkii qaa'ilkaha ah, in qultu haddaan idhaahdo laa yajibu calayhimaa kuma waajibaad an yusalliyaa inay dukadaan xataa yaclama intay ka ogaadaan biaxaadatin si ogaal ah intay wax ku ogaadaan ma dukanayaan haddaan idhaahdo marka fahumaa labadoodiina laa yaclamaani ogaan maayaan abadan almuqayaba midka ka maqano qabiladii ah kacbadii ah biixaadatin si go'naan naan ahoo ogaali ah uma ogaan karaan wahumaa idan labadoodii yadacaani salaatay ka tegayaan hal suuro waayo aw yartaficu canhumaa waxaa ka kor noqonaya fardu lqiblati qiblada in la raadiyo dhammaaba laga dhaafaya fa yusalliyaani xaydu shaa idoon aygoon ijtihaadin bay meesha rabaan isaga duwan karaan saas inaan iraahdo labadaas walaa aquulu waaxidan dhihi maayo min haadayni oo ninkii la dhihi maayo ilaa kacbadii ka aragtid dukadii waa kaa dhacday lama dhihi karo ijtihaad kuguma waajibin maadaama kacbadii aad ka fog tahayna meeshaad rabta isaga dukana lama dhahayo labadiiba malah wamaa ajidu buddan waxaan wamaa ajidu heli maayo buddan ka kaaftoomid min an aquula inaan ihaahdo yusallii kullu waaxidi minhumaa mid kastoo ayaga ka mid a ah waa dukanayaa kamaa yaraa siday la noqoto walam yukallafa aan lagumana kalifin hayra haadaa waxaan ayda ahayn saasaan leeyahay ama midkaas mid u dhowaan le waaan leeyahay ow aquula waxaan leeyahay kullifa waxaa lagu kalifay asawaaba fi daahiri waalbaini inay wax kasta sawaab ula yimaadiin daahirka iyo baainka markaasaa la yidhi wawudica canhumaa waxaa laga dhaafay alkhaطأu baa laga dejiyey waxay ku gafaan fi lbaaطini wixii ka qarsoon hadday gafaan waa laga dhaafay duuna daahiri daahirka lagama dhaafinoo calaamaadkii kacbadii aad ku garan lahayd inaad raasi lagaama dhaafin laakiin markaad raadisid kadib haddaad meel u dukatid ood gaf ku sii dhacdi waa lagu dhaafay qultu waxaan idhi fa ayuhumaa qulta mid labadaas midkii ka mid oo aad tiraabo fahuwa xujatun calayka xujo ku saaran waa liannaka adiga faraqta waxaad kala geysa bayna xukmi lbaaini waaahiri wadalika aladii ankarta calayna midkaad nagu ankirtay waa midkaas wadalika midkaasna aladii kii weeyaan ankarta calayna aada nagu inkirtay wa anta taquulu waxaad leedahay hadeertaan ida اkhtalaftum haddaad iskhilaaftaan wa anta taquulu waxaad leedahay ida اkhtalaftum qultu waxaan leeyahay ma iskeenaysa qultadaas meesha laakiin sideeda kuwa walaa budda an yakuuna wa anta taqulu waxaad leedahay ida اkhtalaftum laa budda an yakuuna axaduhumaa mukhطi'an saas waa cibaarada wa anta taqulu waxaad leedahay ida اkhtalaftum haddaad iskhilaaftaan qultu waxaan leeyahay walaa budda an yakuuna axaduhumaa midkood inuu yahay mukhطi'an labadii qofoodoo kala jeesatay midkood unbaa qiblada asiibi kii kalena mid horta khata waa lagu ogyahay in labadood isla gafaan waa dhici kartaa laakiin waxaa suuragal ah in labadood in isla asiibaan liannahu mutadaadaani ma dhici karta inay xaq iska wada noqdaan nin ma dhici kartaa mara waaxida an yakuuna qaa'iman wa qaacidan ma dhici karayso marka nin u dukaday galbeed iyo nin bari u dukaday qible islama keeni karaan ayana meel isla joogaan marka axaduhumaa mukdi walaakharu musiib lama dhahayo lianna waxaa dhici karta qibladii inay inta tahay kana intuu udukaday kana intuu labadiba ay gabsan yihin laakiin waxaa la hubaa midkood inuu gabsan yahay midka kale inuu asiibin kara allahu aclam qaala wuxuu ihi ajal arrintaas waa jirtaa qultu waxaan ihi qad ajasta waxaad bannaysay asalaata wa anta taclamu waxaad og tahay axadahumaa midkooda mukhtian inuu yahay inuu gabsan yahay salaadii way gudaysaa aad qad ajasta salaada waxaa weeyaan nin kasta salaadii faradki waa ka dhacay salaadoodii waa ansaxday baad leedahay oo waa maca daalika adoo og anna axadahumaa mukhti midkooda waa gabsan yahay waqad yumkinu waxaaba suuragale ah an yakuuna macan inay yihiin mukhti'ayn labadooda inay gabsan yihiin sidaan kuu sheega wa waqultu lahu waxaanu yidhi wahaadaa yalzamuka midkan haddana waa kugu laazimaya fi shahaadaati wa fi lqiyaas oo markaad shahaadada qaadatid iyo markaad qiyaas qaadatidba sida kuula muuqda unbaad xukuntee waxaa dhici karto inay waxaas waxaan ahayn xaqa u khilaafsan yahay laakiin adiga karaankaadaad ka baxda unbaa laguu dhaafaya macnii saas waa qaala wuxuu ihi maa ajidu min haadaa midkaan ka heli maayo buddan ka kaaftoomid walaakin aquulu waxaan leeyahay huwa khaطأun mawduucun waxaan leeyahay maa ajidu min hada buddan labadoodii inuu midkood gabsan yahay lagama maarmaan weeyaan laakiin waxaan leeyahay huwa khaطأun mawduucun khaطأ layska dhaafay weeyaan mawduuc bimacnaa aan qofka loo haysanin faqultu lahu waxaanu yidhi qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqtuluu sayda waantum xurumun wman qatlahu minkum mutacamida fajazaء mil ma qatla min الnacmi yaxkumu bihi dawaa cadli minkum hadyan baaliqa اlkacba laa taqtulu sayda baa ilaahay uri saydkii ugaarkii hadilina wa antum xurumun adinkoo xaj ama cumro xarmaday ee galay hadilina waman qatalahu ninkii ugaarkii dilo minkum idinka mid e mutacamidan xaaligaasoo u kashaye fajazaaun aa waajib ku ah fajazaaun facaleyh waxaa korkiisa jazaaun in abaalmarin laga qaado jazaho milu maa qatala min annacami wuxuu dilay xayawaanaadka uu dilay wax u dhigma ah xoolaha yani ugaarka uu dilay aa waxaa laga rabaa xoolaha la dhaqda wax ugu dhigmaa laga qaaday yaxkumu bihi waxaa xukminayo dawaa cadlin minkum laba ninoo caadilnimo u saaxib ayaa xukminayo hadyan xaal uu yahay mid oo hadiyo ah hadigaasoo baaliga alkacbadi kacbada la gaarsiinayo yacni waxaa lagu gowraci karaa oo keli ah mina iyo iyo xaramka iyo famaa xawlahu baaliga alkacba meeshaasaa lagu gowraci karaa adigoo jidkaan sii socdoo muxrim ah haddii waxay aad dishid meeshii baana xoolihii ku bixinaa dhihi xaggaasaad ku bixinaysa ayib marka aayaddan in badanayna soo martay waa markii afaraad baan u malaynaa iyadana tafsiirkeeda aan soo dhaafno walidaalika waa iska kor fa amarahum nabiga wuxuu amray bilmili yu amray fa amarahum ilaahay wuxuu amray bilmili waxa waxa u dhigmo yuu amray wa jacala milana wuxuu ka yeelay shaygii u dhigmo ilaa cadlayni yaxkumaani fiihi laba ninoo caadil oo xukumaayo ilaahay wuxuu ihi ugaarka aada dishay wax u dhigmo oo xoolaha la dhaqda hala bixiyo waxaa kuugu xukminaya laba ninoo eh. caadiliin ah laba oo caadiliin alla keenaa laleeyahay ninkaan neef ugaarkaas uu dilay ugaarkaas maxaa u dhigmo labadii ninoo caadil waxay leeyihin ugaarkaas waxaa u dhow neefkaas ama looha noqdo ama geel ama ari wixii la dhaqdo wixiisu dhawaado ayib falamaa xurima markii la xarimay maakuulu saydi ugaarka midkiisa la cunay caaman dhammaan kaanat lidawaabi saydi saydka midkiisa dawaaba waxay leedahay amhaalun waxyaalo u dhigmo cala alabdaani badanka wax ugu dhigmo ilaahay markuu yidhi saydkii ha dilina adinkoo sayidka ma'kuululaxmiga ha dilina markuu ilaahay yidhi sayidkaas aan la dilin la yiriyey wuxuu leeyahay wax u dhigmo oo macnaha oo u dhow ama asiga lamid ah xagga jirmiga badanka jirmigiisa haykalka iyo xajmigiisa wax oo asiga lamid ah yuu leeyahay ayb markaasa kaasaa la rabaa in la raadiyo faxakama man xakama ninkii xukmiye wuxuu xukmiyo min asxaabi rasuuli illaahi calaa dalika buu xukmiyey yani saxaabadii markii ay dadkii mukhaalafo ay sameeyaan nin kasta markii ay weydiiyeen ugaarkaasaan dili anoo muxrim ah markaasa waxay xukmiyeen kaasaa u dhigma xoolaha la dhaqmee kaas bixi marka sidaana loo xukmiyey faqadaa fi dabci faqadaa waxaa uu xukmiyey fi dabci weerki bikabshin war wan in lagu bixi ninkii waar dilo isagoo muxrim ah ninkii waar dilo inuu wan uu bixiyo dabcaas weer baa lagu fasiraa laakiin markaad u fiiriso xaqiiqo ahaan annaga midkan ruwaygu u naqaanaaba dabca dibiga markii loo fiiriyana waxaa weeyaan weerka weeyaan markaad u fiirisid ilaan qawaamiista oo kutubta suuradii iyo magaciis raacinay markaad u fiirisid ninkii dhurwaa yaqaanay meesha wax ku maasawiran ismalaha marka dabc ayaa ugu dhow in la yidhaahdo dhurway lagu fasiro wafi lghazaali na wuxuu xukmiyey bicanzin ninkii yani dilo cawl ama eelo waxaad u tiraabo ninkii dilane waxaa laga rabaa neef ari ah oo ircad ah inuu bixiyo canzin waa idaha iriga wuxuu kala baxaa ida iyo iyo iracad buu kala baxaa canziga waa mideeda iracadka marka ninkii eela dila suurad ahaan hadda u fiiri waxa weeyaan waa isku dhow yihiin ayib wa fi larnabi bakaylahana bicanaaqin buu nabiga alayh salaatu salaam ama saxaabada ay xukmiyeen arnab bakayle canaaq waa xar yar oo sano aan gaarin wili weeyaan wa fi lyarbuucina wuxuu amray ama u xugmi saxaabadii bijafrati waxartitii kasiyar waxaa waaye yani bowdgalle midda bowdka gasha ayaa laiska yidhahda waa mid afar bilood meelahaas jirta weeyaan yarbuuca markaad ka fiiris qawaamiista bahal annaga aan tign yidhaahdo oo dooliga u dhow ay u agta wax kale laakiin imaamu shaafici wuxuu ku fasiraya wax weyn oo haddee aanba dabagaalaha kale aan ka yarayn wax u dhow buu ku fasiraya allahu aclam eh, aniga shakligiisa ma garanay ma aqon marka fiiri mid kastaba suuradiisi waxa soo dhoweey marka goranyadii geel baa lagu xukmay baqarulwaxshiga eh, lo baa lagu xukumay sidaasay asalkeeed waa badan yihiin marka mid kastaba midkii u dhow baa la raacsiiyey waalcilmu yuxiitu wuxuu koobayaa annahum araaduu inay la dooneen fii haadaa midkaan almithla udhigmaashada bilbadani inuu isu dhigmaan marka la leeyahay ilaahay fajazaau milu markuu leeyahay xagga jirmi ahaan waa inuu isugu dhigmaan xagga qiimo ahaan ma ah waalcilmu yuxiidu wuxuu koobayaa annahum saxaabadii araaduu inay ula jeedeen fii haada almithla bilbadani badanka in wax u dhigma in la helo laa bilqiyami qaymo ma aha ina shayga la qaymaynayo walow xaq